رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه rawdat اlanwaar ayaan ku jirnaa weli siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dambaysay dhowr howlgal ah oo ay muslimiinta fuliyeen qhaswadii bani qurayda kadib dhowr waxyaabood ayaan ka soo tilmaanay ka mid ahaa dilkii abi raafic qafaalkii humaan ibnu faar duulaankii reer bani lixyaan kaasaana markaa noogu soo dambaysay sariyatu ciis ee saryadii lagu magacaabamayay ayaanu gelaynaa waa ilaaladii loo diray meesha la yidhaahda ciis iyo wa islaamu abilcaas oo zawji zaynab binti rasuulillaahi ahaa islaamnimadii uu islaamay ninka lagu magacaas markaa ahaa fii jumaada aluulaa bishii jumaada aluulaa sanadii lixaad ee hijrada arsala wuxuu diray rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam zayd ibnu xaarifa ninka lagu magacaabo zayd ibnu xaarifa ayuu rasuulku wuxuu u diray sala allahu calayhi wasalam ila alciis ciis meesha lagu magacaabo fii mi'atin wa sabciina raakiban asagoo boqol iyo toddobaatan gaadiidley ah markaa wata zayd ibnu xaarifa ayuu rasuulku ciis u diray wakhtiga boqol iyo toddobaatan waa fii mi'ati wa sabaciina raakiban rukaab raakibin ah oo markaa gaadiid saaran yactariduuna si ayagoo ka hortegayay yactaribuuna si ay markaa uga hortagaan ciiran xoolo oo liquraysh ay markaa lahaayeen ciirtu waan soo tilmaanay waa awr u saaran tacaam ama cunto markaa saaran taasaa markaa loola jeedaa si ay marwada u baan oo ay u soo gelaysay min ashaami shaam kaana yara'suha waxaa madax ka ahaa abulcaas bin rabiic abulcaas bin rabiic ninka lagu magacaabo oo zawji zaynab zaynab zawje zawjkeedii ahaa zaynabtii binti rasuulillaahi rasuulka fa akhadaha almuslimiina muslimiintii way soo qabteen waa akhaduu waxay kaloo soo qabteen maa fiiha wixii awrtaa saarnaa oo dhan wa asiru waxay soo qafaasheen rijaalaha raggii la socday ee waday wa aflata waa baxsaday abulcaas org intuu isdaayeeday fa jaa'a ila almadiinati min caqli badan buu ahaa madiina ayuuna yimid madiina suu u soo ordaayey meel kale maba aadine wuxuu galay waa la yidhi waxa uu galay baa la yidhi magaalada madiina muslimiintii ilaahay baa ku guuleeyoo gacantay ku dhigeen xoolihii oo dhan wixii dul saarnaa raggii watay oo dhan waa la soo taxaabay kii ra'siga ahaa baxsaday wa aflaqa wuu fakaday abulcaas fa jaa'a ila almadiinati magaaladii madiine ayuu yimid wastajaara wuxuu magangelyaad weydiistay bizaynab zaynab zaynab ayuu meesha ku ogaa ninkii xasuusta iyo qofkii xasuustada waxaanu soo marnay markii la qabtay asaga oo dagaalkii badar lagu qabtay inay soo dirtay zaynab kuul habeenkii arooskeeda loo deldinayo abulcaas ayay soo dirtay si ninkeeda loogu soo daayo xaaladdu markay meeshaa maraysay oo midiga uu arkay wuu rikhay wuu alool jilcay sidaa darteed buu saxaabada wuxuu ku yidhi war gabadhaan fiiriya intaanna way soo dirtay waxay idinla tahay inaan wixii laga qaadi lahaa samcan wataacan bay dheen saxaabada wuu kala tashanayaa hadday diidi lahaayeen kuma qasbeen nebiga ayaguna maba diidayaanba amarka nebiga io taladay usoo jeediyo sal allahu calayhi wasalam intaa kadib waa la sii daayey waxaa shardi looga dhigay inuu zaynab soo diro waddadeedana u sii daayo saasay zaynab ku timid magaalada madiina balantii wuu oofiyey asagana meeshiisii gaalnimadiisii buu ku jiray markaa waaye marka hadda inta sariyada uu ka noqday madax intaa kadibna lasoo soo khafaalay wixii uu waday asagana markuu baxsaday kadib nebiyaduu soo galay wastajaara wuxuu magangelyo weydiistay bizaynab wasaa'alaaha wuxuu weydiistay an tatluba inay ka codsato min rasuuliillaahi fa inay uga codsato sala allahu calayh wasalam an yuradda calayhi inuu duxiisa u soo celiyo amwaala alciir ciirtii xoolihii saarnaa safarkii maalkiisa oo dhan inuu u soo celiyo orod oo aabbaha intaad iigu tagto igala soo hadal buu yidhi saynad way soo baxday fa facalad way samaysay waradda calayhi kulla shayin wax kastana nebigu waa u celiyey alsagiira waalkabiira waalqabiila waalkafiira wax yar wax weyn wax sagiir ah wax kabiir ah wax qaliil ah wax kafiir ah kulli wuu u celiyey rasuulka sala allah calayh wasalam wax badan baan ku celcelinay rasuulka xikmadaha uu isticmaalo sala allahu calayhi wasalam dacwadu haddaan saan la yeelin wax badan socon mayso meelna qanfi baa lagu wadaa meel caqli baa lagu wadaa meel basar baa lagu wadaa imisaan soo marnay odayaal ah oo intay nebiga u yimaadeen qaarkood aflagaadayn jiray qaarkood dil ula degsan jiray nebigana uu sii dayn jiray kadibna ay laa ilaaha ila allah dhihi jireen akhlaaqda iyo saamaxaadda rasuulka markay arkaan kadibna islaamkii muslimiintu wax anfici jireen kiisaan ahaa waaye gaal kiisaan ahaa waaye waxa waaye ma uusan dhihin qof dumar ah gabadhiisaba ha ahaatee yaa midiga waxay uga qalqaalisay in iska cafiyo xoolihiisa loo celiyo samayn maayo intuu ka dhacay kanuu ma jirto faradda calayhi kulla shayin alsaqiira walkabiira waalqaliila iyo waalkafiiraba inta isku darsaday ganacsado wuu ahaa hantiilo wuu ahaa amaanana wuu haayey farajaca ilaa maka makuu markaa u laabtay markuu u laabtay ileen xoolahaas oo dhan oo asaga uu waday xoolahaas oo dhan oo meeshaa saarnaa ammaanay ahaayeen dad baa inta laysku dardaro wax loo soo geli jiray ka warrama abulcaas intuu magaalada madiine soo galo ee uu ku islaamo kadibna xoolaha ay muslimiintu la wareegaan dacayday suuqa geli lahayd maxaa lays dhihi lahaa wuu ugu talagalay way ku heshiiyeen saan waayo xaaladooda laakiin wuxuu rabaa abulcaas asagoo gaalnimadiisii qabaa inuu madiina maka ku laabto xoolihii uu qayqaybiyo qof asoon waxba ku sheeganaynin kelimaa towxiidka inuu qiro ku laabtay wa adda alamaanaat amaanaadkii wada ilaa ahlihaa dadkii lahaa qof kasta wixii lahaa buu siiye aslama kadibna wuu islaamay wa haajara waana soo hijrooday intaa wixii ka dambeeyey abilcaas wuu islaamay asoon qofna wax ku sheeganaynin in allaala intii xoolo ahaa waayo geelka waxaa saarnaa owrarka lacag iyo maqaar iyo zabiib iyo cunto la cuno waxaa muslimiinta aan islaamka lagu dacaydayn maayo way dhaceen la dhihi maayo waa sumcadda ayaa wax kasta ka muhiimsan sidaa darteed ayaa intuu maka u laabtay ayuu wix allaale wixii ammaano ahaa dadkoodii ku wareejiyey wuu islaamay wuuna soo hijrooday madiina yimid faradda calayhi rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu u celiyey sala allahu calayhi wasalam zaynaba xilayali nikaaxii hore nikaaxii hore oo looma cusboonaysiinin way kala maqnaayeen ayadii way soo islaamtay horaybay islaam u ahayd gabadha nebiga asagana hadduu soo islaamay waa un laysku aqalgeeyey walidaalika arrintaana waxay ahayd bacda alaaa sanawaatin iyo waniin saddex sano iyo bar kadib bay ahayd oo saddex sano iyo barbay kala maqnaayeen walam takun maa aysan jirin markaa aayatun aayatu taxriimi aayaddii xaaraantinimaynaysay almuslimaati cala alkufaar muslimaadka inay kaafiriinta dushooda guursadeen nasalad ilaa dalika alwaqt waqtiga ayada ay markaa soo degtay fa kaana nikaaxu nikaaxuna baaqiyan calaa xaalihi sidiisuu baaqi ku ahaa sidiisa ayuu markaa baaqi ku ahaa hamrihaab arsala wuu diray rasuula allaahi rasuulkii ilaahay ciddata saraayaa ilaala dhowr ah khilaala haadihi lmudda ama khilaala haadihi lfatra fatrada iyo wakhtigaa gudihiisa dhowr saraayi dhowr ciidan oo ilaalo ah ayuu nebigu diray kaana lahaa afarun raad bay lahaayeen baaliqun oo xeel dheer fii kabxi jinaaxi alcaduwi cadowga hoojintiisa in la haayo ayay aahaar markaa ku lahaayeen kaana lahaa waxay lahaayeen ee saraayaalka caharu raad oo baaliqun xeel dheer fii kabxi jinaaxi macnaha alcaduw waa cadowga hoggaankiisa in la haayo oo ay mar kasta muslimiintu ay iyo wa akhnaadi sharihi shartiisa ee macnaha cadowga shartiisa in la demiyo in la demiyo ayay ku lahayd macnaha aafaar oo sharta cadowga uu leeyahayna in la baktiyo iyo wastitaabi alamni amniga in amniga sugitaankiisa amniga inuu sugo ayuu rasuulku saa u yeelay iyo iyo wa basti islaamka fidintiisa ilaa amaakin in la gaarsiiyo lagu fidiyo baciidatan ee fog uma intaa kadib nuqila waxaa loo soo guuriyey oo loo soo sheegay ilayhi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam maa wax adaa gaarsiiyey ilaa qiyaamihii inuu u istaago biqaswati bin mustalaqin rabiga waxaa loo soo tegiyey oo loo soo guuriyo loo soo sheegay maa adaa wax gaarsiiyey ilaa qiyaamihi isu ilsutaaga rasuulka uu u kaco biqaswati bani musaliqin reer bani musaliq duulaankooda waana kanaa qaswatu bani mustalaq wahiya qaswatu almuraysiicna waa la yidhaahdaa muraysiicna waa la dhahaa bani mustalaqna waa la yidhaahdaa duulaanka asaga ah bani mustaliq haddii la yidhaahdo waa qabiilada dadka meesha markaa degan qaswatu muraysicna waa makaankii ay deganaayeen muraysiic waa meeshay deganaayeen bani mustaliq ma wahi karaa bani mustaliq bani mustaliq nimanka lagu magacaabo faracan farax bay wa kaanad waxay ahayd caamatu butuuni khusaaca reer khusaaca buduuntoodii waa jilbyaalkoodii badankooda ayay ahaayeen bani musdaliq reer bani qusaaca caamadooda caano inta badanna waa la dhihi karaa dhammaanna markaa waa la yidhaahdaa kuwaasoo mumaaliiina mumaali'iina kuwa taageera ah lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam reer khusaaca badankoodu ama butuuntooda jirdiyaalkooda intooda badan waxay taageeri jireen rasuulka sal allahu calayh wasalam naasixiina lahu kuwa nebiga daacad u ah oo u naseexeeyay ahaayeen walaakinse kaana haada alfaracu faracan oo minhaa xaggeeda ka mid ah mumaali'an waxay ahaayeen kuwa taageer qurayshin quraysh bay taageeri jireen kuwa reer bani mustaliq ama muraysiic degan waxay ahaayeen kuwa taageero quraysh waqad nuqila waxaa loo soo guuriyey loo soo sheegay ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam annahum ayagu yastacidiina inayba u diyaargaroobaayan liqitaalihi nabiga la dagaalkiisa kuwii ka waaweynaada eber laga dhigaayay ayagiina waxayba isku qaban qaadinayaan oo ay ku shaqaynayaan oo ay ku dadaalooyiin waxay tahay bal sidii ay nebiga oo ay dagaal ugu qaadi lahaayeen amay markaa kula dagaali lahaayeen taasay markaa u diyaargaroobayiin fabacafa wuu diray rasuulka buraydata bin xusayn ninka lagu magacaabo litaxqiiqi hada alkhabar iskama guuri jirin nebiga wax cad baa la rabaa in lagu diiro wax cad baa la rabaa in dhig lagu daadiyo iska daadi ma aysan ah. ayuu nebigu diray litaxqiiqi hada alkhabar khabarkaa inuu soo ta'kiidiyo inuu soo adkeeyo inuu qabarkaa taxqiiq uu ku soo sameeyo fata'akada wuu adkeeyey marka kaatay ladayhi agtiisa sixatahu hadalka inuu run yahay hadalka saxiixnimadiisa ayuu markaa soo ogaaday faistacmala cala almadiina rasuulku madiina wuxuu madax uga dhigay zayd ibni xaarita wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa hayrahu hayrkiisa qofaan asaga ahayn ayuu uga dhigay madaxna waa la yidhaahdaa say noqotaba rasuulka sala allahu calayh wasalam qabarka akiidkiisa markii loo keenay arrintu inay run tahay oo raggu dhaqdhaqaaq ciidan ay soo wadaan markii loo soo sheegay ninkaa saxaabiga ah ayuu rasuulku madax uga dhigay magaalada madiina waa ninka lagu magaco saraca wuu degdegay nebiga fil khuruuji bashitaan ilayhim xaggooda loo baxo liyubaaqitahum suu ugu keliyo bilhujuumi weerarka ayagoo weli aan soo dhaqaaqin oo meelahooda fadhiya in lagu kor dego oo hujuumka lagu keliyo wamacahu saxaaba toddoba boqol oo asxaabtiisa ka mid ah wa kaana banu mustaliqna waxay ahaayeen naasiliina kuwa degan calaa maa'in ceel dushi yusamaa lagu magacaabo bilmuraysiic oo min naaxiyati qudayd dhanka qudayd markaa xigta ila saaxili waa dhanka xeebta dhanka saaxilka ee xeebta badda xigta ayay markaa deganaayeen ceel meesha ku yaala faagaara wuu weeraray calayhim korkooda wahum ayagoo qaaruuna idows waa laydinku kor imaanayaa aysan isdhahayn yuu rasuulku ku kor habsaday faqatala bacduhum qaarkood waa uu laayey wasadaa daraariyihim carruurtoodii iyo dumarkoodiina wuu qafaashay wa akhada amwaalahum maalkoodiina wuu qaatay wadaalika taana waxay ahayd lilaylatayn laba habeen markay ka tagtay min shacbaan bishii shacbaan sanadii lixaad ee hijrada waqiila khamsarijguna waa la tilmaamaa laakiin tan hore yadiga inay sax tahay wakaana waxaa ka mid ahaa fi sadyi qataalka juwayriyata binti alxaaris bin abi diraar ninka lagu magacaabo ninka lagu magacaabo gabadha lagu magacaabo juwayriya binti alxaaris bin abi diraar ninka lagu magacaabo ayaa dhalay ra'iisa bani mustaliq reer bani mustaliq kii meesha dhan hogaaminayay gabadhiisiibaa qafaalka soo gashay oo lala soo tegay falammaa qadima markuu soo galay sala allahu calayhi wasalam rasuulka almadiinana actaqahaa wuu xoreeyey wa tasawajahaa wuuna guursaday bacda an aslamad markay islaamtay kadib markay islaamtay kadib ayuu rasuulku intuu xoreeyey ayuu xaas ka dhigtay fa actaqa eh, fa actaqa way xoreeyeen almuslimiina muslimiintiina mi'atan boqol ahli beytin oo min bani mustalic qad aslamuu aygana islaamay boqol ahlu beyt ah oo ay haysteen oo ayagana islaamay yaa markay maqleen rasuulku juwayriya wuu xoreeyey kulli waa la xoreeyey wa qaaluu waxay dhaheen ashaaru rasuulillaah aan addoonsanaynaa ila bacdamuu gabar ka guursaday rasuulka xiyadgala noqonaa reer bani mustaliq in allaala intay addoonsanayeen muslimiinta oo loo qeybiyeeyeen ayagoo dhahaya ma xididkii rasuulkaanu addoonsanaynaa fa kaanad juwayre waxay ahayd acdama annisaa dumartan u weyn barakatan xagga barakada calaa qowmihaa qoomkeeda qoomkeeda barako ay ku heleen darteed mid aad u weyn bay markaa ahayd tilka taas hiya qaswatu bani mustaliq bay markaa ahayd biiijaazin ayadoo la gaabiyey iijaaz waayo waa la gaabiyey laysa fiiha gudaheeda kuma sugna maa yustaqrabu wax la qariibsado laakiin waqacad waxaa dhacay qilaalaha gudaheeda intii bani mustaliq dagaalkeedii lagu jiray xaadifataani laba dhacdo mu'limatani oo xanuun badan istaqalluhumaa ay ka faa'iidaysteen almunaafiquuna munaafiqiinta liifaarati alfitani fitan inay ku kiciyaan waalildiraab iyo iska hor imaad iyo isbaraanbarid fi lmujtamaci alislaamiy mujtamaca iyo bulshada islaamka wa xataa fii beyti nabawi xataa guriga nebiga wax qalqal iyo fitna ku abuuray oo ay munaafiqiinna ka faa'iidaysteenay horiyeen ayaa dhacday laba arrin inta lagu dhex jiray duulaankii bani mustaliq aluulaa tan hore qowlu ra'su lmunaafiqiin munaafiqiinta madaxooda hadalkii uu yiri waaye la in rajacnaa haddaan u laabano ila almadiinati magaalada madiino lain rajacnaa haddaan noqono ila almadiinati madiin layukhrijanna wuu ka bixin doonaa alacazu ninka ninha diino aladal ka dumisanaan dilliga wuxuu ula jeedaa rasuulka sal alla calah wasalam casiiskana arkaa iskula jeeda haddaan madiina ku noqono buu yidhi wallaahi ka ciziga badan bixin doona asuu iskula jeedaa kan dilliga bixin nabi maxamed waa xaabadteeda waxay ahayd ana rajulan min xulafaa'i almuhaajiriin muhaajiriintu ay gaashaanbuur ahaayeen iyo wa aakhara mid kale oo min xulafaa'i alansaari ansaar xulafadoodii ka mid ahaa ayaa asdaxamaa waxay isku ciriiriyeen calaa maa'i lmumaysiiq ceelkii mumaysiiq ninna waa muhaajir uu xulafo leeyahay nina reer ansaar buu xulafa la yahay labadoodii waa biyo waxay ka soo dooneen raacay almuhaajiriyu ninkii muhaajirka ahaa alansaariyu ninkii ansaartuu garaacay fa qaala alansaariyu ninkii ansaari wuxuu dhahay yaa lilansaar war yaa reer ansaar awood alla talbeelayu maqasha la talbeelayay qofku markuu fukaynayo waana ragal carasa maaha yaa lilansaarey buu yidhi waryaa reer ansaar ah wa qaala almuhaajiriyu ninkii muhaajirka ahaana wuxuu yidhi yaa lilmuhaajiriin alla talbeelayay anigana talhiimiya aw muhaajiriintii waijtamaca waxaa ku soo aruuray meeshii naasun dad oo min adarafayni labada daraf ah reer ansaarna kan bay u carareen muhaajiriintiina kaasay markaa u kala ordeen dadkii qayb ka mid ah laisgacan qaadaya laiska raacaya qabiilqabiil bay noqon rabtaa fabaadarahum waa u soo degdegay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam qabiiladu waa dhib badan tahay si uu fidnada uga hortaga sal allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuu yidhi abidacwa aljaahiliya ma sida jaahiligaad isugu horwarwacanaysaan wa ana bayna adhurikum anuu idinku jira laa ilaaha ila allah nabi maxamed uu idin dhex joogna saa yeelaysiin ka warrama maanta nebi maxamed anoo dhexdiina ah oo rasuulkii ilaahay ah oo idin dhex jooga maad sida jaahiliga usoo warwac wa ana bayna adhurikum dacuuhaa qabyaalada ka taga fa inahaa mutinatun waa urbudaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wadaoigiina ana dhirtay afaadka dhib ardaya guriga shaakilaad badan bay keentay war waa quran buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam isaga taga dacuuha warka taga qabyaaladda fa inaha mutanna waa qurune facaada annaasu dadkii waxay u laabteen ilaa rushdihim hamiinkoodii warajacuu wayna laabteen dad war maqlaayay ahaayeen shaydaan bahasin birrixiya mararka gobolka mid ee maqaan maqlaan dad maqla qowlkoodu uu samicnaa wa aطacnaa waaye laakiin ana waa samicnaa wa casaynaa waa maqalnay waana caasinay taasaa markaa taala taasaa taalla maanta ma tolkaygan ka gelabaa taala maa ka haday diidaan tolkayga maan adla uga tagaa uga tag hadday xaqa ilaahay raaci waayaa subxaana wa tacaala firdowsa diidaan oo ay rabaan naar ha ku aruuraanee dhaaf fakka tolkii naar isaga e oo e shiiqa u ah aabbaha ahlu e janaa tihiin reer hebel haddaad boqol qofood ka dishaa markaasaa la tirinayaa meydad cajiib markaa u ahayd wa kaanat jamaacatu kooxi waxay ahaayeen oo min almunaafiqiin munaafiqiinta ka mid ah qad kharajat kuwa u soo baxay fii haadihi alghaswati duulaankaa asaga ah duulaankaa asaga ah ayay soo baxeen tahruj min qablo horayna aan u soo bixin rag munaafiqiinta ka mid ah ayaa duulaankaa soo aaday weligoodna kaa mid ka horeeyey oo ay soo aadeen markaa ma jirin wamacahum waxaa macigooda ahaa oo wa macahum ra'iisuhum kooda hogaamiyaha u ahayn ahaa cabdullaahi bnu ubay waayee falammaa balagahu markii uu soo gaaray cabdullaahi alkhabaru khabarkii iyo wixii dhacay istawuu horay adaban xanaq buu la huray wa qaala wuxuu yidhi awa facaluuhaa ma sameeyeen ma maantay daheen muhaajiriiney malkaan meey maanigay noo hadar allah anigay i gaartay waaye qad naafaruunaa nanoo faaneen wa kaafaruunaa fii bilaadina ma badnaan bay noogu faantameen oo ma waxay sameeyeen inay noo takaafurtaan beledkiina ay noogu habarwacdaan wallaahi baan ku dhaartay maa cudnaa kuma aanaan karinin wajalaabiibu quraysh wallaahi maa cudnaa iyo wajalaabiibu quraysh haadihi jalaabiibtan qoraysh wuxuu ula jeedaa raggan qoraysh laga keenay ee meeshaa ka yimid ku tirin mayno maa cudna wajalaabiibu quraysh haadihi arrintan dhacday ilaa kamaa qaala alwal dadkii hore waxay jiran maaha kaeygaaga cayili ya'kuluka hukucune anagaa isokeenay buu yidhasaa anagaa isocota oon shilin haysanin oo baaba'san oo qax ah ay noo yimaadeen guryageedanaan siinay eygaaga cayili maantana waa nacunaa soo maaha heerkaasay taagan tahay munaafiq weligii xaaladiisa waa sida samii kalbaka waa mahmahdii dadkii hore ay dhihi jireen eygaaga cayili ya'kuka ha kula amaa wallaahi lain rajacna a noqono ila almadiinati layukhrijanna wuu ka saari ou ka saarayaa acazu midka ciziga badan asuu isgula jeedaa minha nadiino aladan kan dulliga badan araada bilaa ciz wuxuu la jeedaa nafsahu wa bilaa dil wuxuu la jeedaa rasuul allah sal alla alay wasalam alciyaadu billah waa wax ilaah laga magangale faakhada yudabiru wuxuu bilaabay inuu dabaro lidaalika arrintaa uu ku kiciyo alfitana fitan xataa qaala lilfaqaa'ihi ilaa saaxiibadii uu ku yidhi haadaa maa facaltum bianfusikum waxaad idinka isku keenteen markaad dhaysin hooda kan siiya idinkaasu keenay buu yidhi maa facaltum waxaad axlaltumuuhu bilaadikum baladyaalkiina soo dejiseen waqasamtumuuhu qayb baad kala wadaajiseen amwaalakum maalalkiina amaa wallaahi low amsaktum canhum lataxawaluu ilaa kayri daarikum haddaad ka khadataan ood ka joojisaan shin dambe aadan iska siinin la taxawalu way guurayeen ilaa ayri daarikum xaafadihiina xaafado aan ahayn ay markaa aadi doonaan baahi markay u dhintaan waxbaa iska siinina waata ilaahay uu yidhi waxay dhaheen laa tunfiquu lilaah xataa yanfaduu ilaa ay kala cararaan ayagaa kala ordi dooneen shinha iska siinina annagaa isku keena waxaan annagaa waxayna siinay waa cayibinay baan siinay wax kastaan siinay haddayna cuneen eegaada cayibin ha ku cuunin horay ayaa markaa loo yidhi amaa wallaahi low amsaktum haddaad ka joojisaan waxaad siinaysaan canhum xaggooda lataxawaluu way wareegayaan wayna guurayaan ilaa kayri daalikum jaartiina meel aan ahayn wa kaana macan wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala